sal allah wslm calaa nabiyina mxamadi wcalaa aalihi waصxaabihi ajmaciin baabu lqowli fi lkhabari almutawaatir wuxuu baab u yahay alqowl in laga hadlo laga waramo fi lkhabari warkii almutawaatiri ee israacraacay weye khabarku tawaaturku fi luga alcarabiya waxuwa tataabuc waa in israacraaco tawaatarat ilkutubu ama tawaatarat alakhbaaru macnaheed waxa markay israacraacdo iska daba timaado oo warkii laguu sheegay haddana yimaado haddana yimaado haddana yimaado waxba ka go-an <laughs> marka twaatarat اakhbaaru ama tawaatarat اlkutub waxaa la yihaahdaa idaa jaa bacduhaa ira bacdi war baa lagu sheegay haddana waa yimid haddana waa yimid haddana waa waa israacraaco tawaatku macnisu waa saas marka halkan maadaama aan afcaashi kusoo jirnay oo sheekhu soo bilaabay afcaashi ayuu halkan wuxuu kaga hadlahayaa khabarkii in loo qaybiyo akhbaartii wararkii loo qaybiyo tawaatur iyo axad taasu kaga hadlahaya taasu kaga hadlaya ayib marka guud ahaan wuu qaybin doona dee tawaaturka iyo axadka uu qaybin doona lakiin hadda wuu ka guud ahaan buu u sheegay marka alqowl in baab wuxuu yahay alqowl in laga warramo fi lkhabari almutawaatir khabarkii israacraacay wuxuu yihi iclam waxaad ogaataa eh, khabarka dee israacraaciisana eh, bini aadanka caadiga warkooda mar haddaad tawaatur fahamtay bini aadanka warkooda israacraaca iyo axaadiista nebiga alay sala slam in israacraacda waa isku midow xadiis badan waxay nebiga uga timaado iyo dad badan waxay ku warran isku macnay noqonayan ann maxaa dhahay labada tawaatur bay noqonayaan wuxuu yidhi iclam waxaad ogaataa cilma alyaqiini wey ana alkhabara warka laysu sheego iyo akhbaartii wararku darbaani ay nawcaani wey wa wey mutawaatirun mid israacraacay waa aaxaadun iyo mid keligiisa mid keli keli ah keligaasna hadda hal qof ha u qaadani waa wix tawaatur gaarin tawaatur wix gaarin wal aaxaad wey laba ha noqdo saddex ha noqdo afar ha noqdo toban ha noqdo marba hadduusan tawaatur aan la dhihin huwa axaad yo la soco faama alaaxaadu soomaahabu iyo qabarka axaadka kelikeliga falahu baabun baab buu leeyahay buu yidhi yati imaanahaya yati alkalaam hadalkuu imaanahayo fiihi baabka dhexdiisa uu imaanahaya in allahu tacaala alla hadduu yidhaahdo wa bihi ay bilah kalsoonidu ahaatay wey marka baabkaasaa waa imaan doona dib baan u dhigahayaa wa ama almutawaatiru mutawaatirku marka soo hormariyey lannu mutawaatirku waa ka waryaryahay wax yar wey laakiin eh, axaadku warkiisu waa carakawaaw camal halkaana dee ka baraarujin waxaa loo keenaya akhbaartan iyo tawaatur hadda axaad iyo mursal iyo looga hadlahaya iyo tarjiix iyo eh, jarxu tacdiil iyo looga hadlaya in lagugu baraarujiyo oo lagu yidhaahdo qofka taalibulcilmiga eh, oo raba inuu adilada ka adeegto oo adilada ka shaqaysto oo adilada fahmo waxaa weeye waa lagama maarmaan daruuri bayna u tahay in uu barto sunnada iyo akhbaarta iyo musطalaxa iyo qaabka wax loo xayn lahaa akhbaarta ila saxa iyo dacf iyo waa ku imaanahayo xadiiskan waa daciifkan waa mawduuckan waa munkarkan waa laradi waa ku imaanaysa adiga inaad wax deliisataa rabtaa nin culummaad adiladaad ku dhex jirtaa see kugu soconaysaa marka hawsha haddaadan aqoonin waa adkaanaysaa wey marka inaad wax fahanto amaad hore u socoto wa ama almutawaatiru soomaaha buu yidhi fa huwa waxaa weeye kullu khabarin khabar kasta weeye fahuwa kullu khabarin khabar kasta iyo war kasta weeye oo culima la ogaaday mukhbarahu maxaa la yidhaha waxa uu faa'iideynahayo iyo macnihiisa la ogaaday daruuratan si dirqiyaa ah loo ogaaday muqbar waxa lagu warramay iyo warka lagu sheegay iyo macnaha lagu sheegay ayaa laga wadaa miimka lagado muqbar ayb sidaas maxaa la yidhaahdaa yuu ku tacriifiyey sidaas ku tacriifiyey laakiin xoogaa waxaa ku jirta wadaadada xoogaa qaabkaas qaab ka duwan baa loo badan yahay qaab ka duwan ayaa loo badan yahay oo tacriifka ee mashhuurka in la yidhaahda khabarku waxaa weeye waa waxay weriyeen jamcu kasiir ah ama rawaahu jamcu kaiiru yamtanicu tawaaطuhum cala اlkadibi can ilmaxsuusna ay ka wariyaan shay ay dareemaymacaa la dareemahayo oo isha iyo dhegta iyo gacanta iyo la taabanhayo marka tawaatur waxaa la yidhaahdaa caadatan maa rawaahu jamcun kaiirun jamcun afiir wadaadada qaar ba jamcun kaiir wuxuu wariye weeye yamtanicu ay mamnuuc noqonayso aysan macquul ahayn tawaauuhum inay isku waafaqaan wey cala alkadibi beenay ku heshiyaan maxayna wax ka warinayaan min maxsuus waan arkay waan uriyey waan taabtay waan dhadhamiyey waa inay maxsuus il iyo gacan iyo lug iyo taabasho waa inay maql waa inay hawshaa tahay oysan ahayn waa la yiri iyo qof baan ka maqlay waxaas waa inaysan ahayn ayb marka fahuwa mutawaatirku waxaa weye kullu khabarin waa warkaas iyo hadal kasta oo culima la ogaaday mukhbarahu macnaha iyo wax uu faa'iideynaya waxaa la ogaaday daruuratan si dirqiya lagu ogaaday tawaaturku wuxuu faa'iideynaya macnaha iyo nuxurka uu kuu faa'ideynaya madmuunkiisu si dirqiya daruuriyad ku ogaanaysaa lanna qof walbaaba sheegahayaba cid aad uga baahan tahayba maba jirtaba cid aad uga baahan tahay marti ugu noqonayso ma ay jirto wey wuxuukiisho wadaalika kaas isaga waxaa weeye darbaani ay sifaani laba nooc wey laba nooc ayuu noqonayaa wey tawaatur min jihati lafd tawaatur macri tawaatur lafdi wixii la ohan jiray labadaas uu soo wadaa tawaaturku marka wadaalika tawaaturka darbaani laba nooc weeye tawaatur min jihati lafdi maxana waa tawaatur loo nisbeeyey xagga lafdiga oo maxay taha dadku waxay wada isticmaalayaan hal kelimo tusaale ahaan jaaa bay wada isticmaalahayaan waxay wada isticmaalahayaan ra'aytu kurti dadku halkaa kelima wada isticmaalayaan marka kaas waxaa la yihahdaa tawaatur lafdi baa la yihahdaa waxaa weye tawaatur min jihati lafdi weeye kalakhbaari almutafiqati akhbaarta iswaafaqsan weeye oon kala duwanana hal kelima ku imaanaysa can quruuni ummadihii wey almaadiyati tagay wey ummadihii hore anaga naga horeeyey caad iyo nuux iyo qowmu nuux iyo qowmu caad iyo maxaa la samuudey ummadihii naga horeeyey warkoodiio iswaafaqsanoo hal dariiq ku imaanahaya in la halaagay saa inay ku dhacday xaaladooda inay saa tahay alquruun almaadiya warkoodiio iswaafaqsan baa imaanahaya iyo wlbilaad naa'iya iyo wadamada fogfog wey albaciida albilaad anaa'iya albaciida wadamada fogfog china laguu sheegahayaa yurub baa laguu sheegaya maraykan baa laguu sheegayaa wadamo adigu aadan tegin oo kaa fog yaa lagu sheeg carab baa lagu sheeg hindiyaa lagu sheegaya waxaas marka waa bilaadu naa'iy wey marka warkiina laakiin isku sigu ku imaanaya waddanka inuu jiro saas yahay dad noocaasu degan yihin warku saasu ku imaanayaa warku saas ku imaanaya tusaale hadda adiga maka waa kaa fogta madiina waa kaa fogta akhbaar laakiin mutawaatira waxaa ku imaanaysa maka inay magaalo saas tahay carab ay degan tahay nebi maxamed alay sala slam ku dhintay beytullaahi xaraam uu ku yaallo kacbadu ay ku taallo hawshaasun waa ku imaada mutawaatir wey marka ah, wax dooda iyo wax ninqaash ka gelaysa midna ma jiro wixii kaas marka tawaatur lafdi ha ah la yihahdo hal kelimi hal weyn hadii la isticmaalo tawaatur lafdi ha ah la yihahdo wa tawaaturu min ariiqi macna wey midka labaad waxa weye wa tawaaturun wey min ariiqi lmacnaa xagga macnaha oo macnuhu waxaa weeye hal lafdio lawada isticmaalaya ma jiro laakiin hawl guud qisada inay dhacday weye waxaasaa dhacay marka qofba sibuu sheegaya laakiin maxay isugu imaanaysaa ninba kelimad buu isticmaalahaya ninba weer buu isticmaalahaya marka laakin maxay isugu imaanaysaa xaalada inay dhacay isugu imaanaysaa caada isugu imaanaysaa xadiiska nabiga alay slam musalaxana hadda xadiisi amila loo keena ciddaa ka badan loo keena watawaatur min ariiqi macnaa wey tawaaturkuna hadee isagu guud ahaan waa iska yaryahayba xadiista wadaadadii badiyey waxay gaarsiiyeen afar boqoloo xadiis meelahaas wadaadadii badiyey afar boqol xadiis meelahaas gaarsiiyen wuxuu yidhi kal akhbaari weeye almukhtalifati maxaa la yihahda kala duwan weeye macnaha mukhtalifa maxay tahay waqaaci kala duwan weeye maalin baa waxaas dhacay hebel maalintaa waxaasu sameeyey haddana maalin kale waxaa sameeyey haddana maalin kale waxaa kuu soo baxaysa markii hebel in dad kala duwan iyo waktiyo kala duwan ay maxaa la yihahda akhbaar kala duwan ay keenaan wey kalakhbaar mukhtalifa akhbaarta kala duwan oo ka warramaysa can sakhaa'i xaatim xaatim aaa'i inuu ahaa nin deeqsi ah oo ninkii ku soo hoyda hasha irmaan u gowracaya hee waxaa weeye carab hawshaa waa isku waafaday doodna kama jirto nin alle ninkii yimaaday islaantii timaadaba hawldooda ay ka jirto ma ah qof wal waa sheegaya akhbaar marka mukhtalifa marka qofo siiqu warinaya mid wuxuu leeyahay dibi buu qalay mid wuxuu leeyahay riti buu qalay mid wuxuu leeyahay hal buu qalay mid wuxuu leeyahay ceesaan buu qalay mid wuxuu leeyahay boqol nin buu xoola u qalay mid wuxuu leeyahay labaatan buu qalay marka akhbaarta u fiiriso midba erey buu isticmaala mukhtalifa lakin maxay isugu imaanaysaa inuu deeqsiiya iyo wa shajaacata caliy ibn abi aalib radia allahu canhu cali inuu geesi ahaa iyana waa mutawaatira inuu geesi ahaa uusan cidna maxaa la yidhaahdaa dagaalada iyo macrakada iyo uusan maxaa la yidhaha cidna uga haybaysan jirin asagana waa wax la og yahay wey waa wax la og yahay ayib ah, nin baa wuxuu ku yidhi asagoo dagaaladii eh, dhex maray saacada fitankii wuxuu ku yidhi nin wuxuu ku yidhi xoogaa eh, wuxuu dareemay cali in maxaa la yidhaahdaa eh, laga awood batay xagga militariga iyo xaaladda marka nin baa xoogaa la kaftamay markaasuu yidhi o dagaalka anigoo yar baan tijaabiyey bu anigoo yar oo afar iyo toban jira yaan macrakadii dagaalka tijaabiyey bu laakiin wuxuu yidhi ma taqaanaa buu yidhi ninku nin raga ma aha buu yidhi haddaan la aeecayn buu ninku aacad iyo hogaan iyo cid ka dambaysa oo garab taagan haddaysan jirin buu yidhi ninku wax kasta uu yahay wax macnaa ma leh ah, hadaa wa sheego ah, mar laa karaamata lirajul idaa lam yakun cindahu hiya aaca haddaan la aeecayn oo markaa hadashada agga loo dhaqaaqo waxaa weeye wax macnaa ma keenaysid wey ragnimadooda waa lumaysaa wamaa ashba waxaa kaa adkaanaya macnaa carabtu waxay dhaheen kun dawaco oo libaax hogaaminahayo iyo maxaa la yidhaha kun libaax oo dawac hogaaminaysa kee adag naftu mogta waa niman dagaal iyo had jeerin wa la iska celi ku jiro waxay dhiheen waxaan haynaa cindanaa alfa sacra kun dawacaan haynaa waalqaa'idu asadun ninka hogaamiyaha laakiin oo dagaalka ratibaya he oo boqol kunkaa dagaal gelinaya waa libaax nin kalaan haynaa waxaa wey ciidan kalaan haynaa waa kun libaax wey alfa asad wey waalqaa'idu sacr waa dawaco yaa labada ciidan yaa adag bay dihin horta ah, maxaa kuusoo degdegila adiga adiga <laughs> kuusoo degdegila kunka libaaxin adagiin soo maaha carabta waay a khaahaada sax maa kun kalibaax waa laga adkaanaya oo lakala caybsanaya kunka dawaa caybsanaysa oo maxaa dhacay liannu hogaanka iyo ra'siga muxuu yahay ma asad amse dawaco asad wey mar haddii asad meesha fadhiyo talada u teelaynaya wax kala ratibaayo hee kunkaa libax dawaa looga dhacaya dawac caybsanaysa hada wl maaa la yidhaha ragga dagaal tijaabiye macarako ragga noocaas w hawsha ka warqamaan w ayib marka cali waxaan ku keenay geesinimadiisu radia allahu canhu iyo reer bani haashim oo dhan aw la og yahay w aw la ogyahay meel ku qoran weeye wamaa ashbaha daalika iyo intaa wixii shabaha wey howlaha lagu wixii shabaha waa saas weeye oo maxaa la yidhaha khabar macnawi weeye baa loo yaqaanaa wey mar hadday waqaacidu kala duwan tahay qaabo kala duwan dagaalkaa guul buu ka keenay kaas geysi buu ahaa saasuu sameeyey maalinba intaasoo sano baa lagu warramaya konton sano afartan sano u noolaa dagaaladu galay baa mid walba mar laga warramaya marka waqaa'ic iyo kelimaad kala duwan lakin hal macna isugu imaanaysa wamaa ashbaha daalika kooxu shabaha wuxuu ku yidhi waa yaqacu wuu dhacayaa alcilmu cilmi baa dhacayo yaxsilu wayaxsilu wayaqacu wayaxsilu macnaha waxaa xasilaya oo la helaya lagu ogaanahayaa tawaaturka waxaa lagu ogaanaya alcilmu cilmi baa lagu ogaanaya cilmi yaqiinu faa'iidaynayaa bikila maxaa leeya darbayn labada nooco tawaaturu lafdi iyo tawaaturu macnawi labaduba wuxuu faa'iidaynahayaa alcilma alyaqiini qacigu faa'iideynaya walaas horen ooga soo marmarnayo taas marka waa wuxuu faa'iideynaya iyo xukunka xagga xukunka weeye inuu maxaa la yihahdaa macno yaqiiniya uu ku faa'iideynhayo wuxuu yihi waqaala waxay tihi albaraahimatu nimanka baraahimada la yihahdo shiiraasi waxyaalaha maa ah loo baahnayn kitaabka inuu keeno maxaa la yihahdo ay ka mid tahay wararkaan oo kale way sababtoo ah dadkaanu dad muslimiina maba ahba waa dad maxaa la yihahda majuus oo cawaan oo hindi ah weeye marka in kitaabka la soo geliya maba ahayn wa qaalat baraahimatu waxay tihi bikasri ha wey baraahima nimankaa waxay dhaheen waxaa loo nisbeeyaa baa la yihahda nin ay maaa la yihahda diintaas iyo waxaas iyo eh, sansamaystay oo majuusi ahaa oo la yihahda barhaan ree hindi ah baa loo nismeeya ninkaas nimankaas waxay dhaheen madhabka ayaga shayaaiinta laa yaqacu cilmu bishay min alakhbaar waxay dhaheen wax alla waxa wara oo la sheego oo dhan mutawaatir labadiisa noocba aan soo marnay lafdi iyo macnawi labadu waxay dhaheen wax faa'iideynaya ma jiro laa yaqacu ee laa yaxsilu maa alcilmu cilmi kuma xasilayo lagamana helayo lagamana faa'iidaysanayo bishayin waxun oo min alakhbaari wararka laguu sheega wax yaqiin kuu faa'iideynayo ma jiray deen kurtigood waad iska fiirinaysaa waxay sababtaa in laiswaafaqo been lagu heshiyaa dhici karta in wax laisku soo abaabulaa dhici karta ma yeelaynay deen nimankaas awar baatila wuxuu yidhi wahaada jahlun taas haddii la yidhaahdo warkooda haddii lagu socdo waxay noqonaysaa nubowaadkii iyo nebi maxamed iyo rasaa'isha iyo ambiyada iyo maxaa waxaaso dhan inaad inkirto an waa dhi karta waas waa dhi karta in lagu laga dhici karta dhici karta baa lagu leeyahay dhici karta maaas dhici kara ma marka wahada jahl buguri sheek waa runtii kuwaanoo kale wax in lala hadla oo maba waa jahlun warka asaga wey tahay qofku hadduu jaahil yosan waxba aqoonna haddee in wax labaraa ku filan wey fa inaa anagu yiri sheekhu najid waa helaynaa anfusanaa naftadnadaan helayna iyo nafahanagaan helaynaa caalimatan inay tahay mid og bimaa yuaddi wuxuu u geynahayo ilayha ila nufuus wey nafta wuxuu u geynahayo alkhabaru mutawaatiru khabarka israacraacay oo min akhbaari makati maka akhbaarta ka imaanaysa wa khuraasaan iyo dhulkaas khuraasaan oo iiraan qaybo ka mid ah, xagga kasoo xigaba ah iyo wakayrihima iyo labadaas waxaan ahaynba naftanadu waxay helaysaabe cilmi yaqiini ku helaysaa way caalimo ku tahay bimaa yu-addi ilayha alkhabar mutawaatir khabar mutawaatirka issoo raacay oo lagaaga warramay maka lagaaga warramay inay jirto nebi maxamed alay slam inuu ku dhashay baytullahi alxaraam inay tahay carab inay degan tahay reer qurayshda inay deganaayeen abraha inuu ku soo duulay ibraahim inuu kacbada dhisay hawlaha iyaga waa hawlo maxaa la yihahda naftaadu caalimay ku tahay adigoon gurigaad ku dhalatay aan dhaqaaqin yaad caalimo ku hawsha garanaysaa fainaa anagu najid waan helayna anfusana naftanaan helayna nafafkanaga caalimatan xaalay tahay mid og bimaa yuaddi wuxuu u keenaya ilayha nufuus damiirkii waxaad oconaysaa nafta alkhabaru mutawaatir khabarka mutawaatirka wuxuu nafta u keeno waxaa la yihaahdaa cilmi yaqiinay naftanadu helaysa ka ogaanaysa oo min akhbaari makati maka in lagaaga warramaa iyo waa khuraasaan khuraasaan de waa dhul weyn maxaa laya jamhuuriyadaha ruushka intooda badan ay dhacaan qaybo iran iran ka mid a ah. iyo wakayrihima labadaa waxaan labadaa ah magaalo waxaan ka hayn madiine iyo baytulmaqdis iyo qaahira iyo aduu ku dar haluma jara wuxuu hawl mutawaatira weeye baqdaad kamaa najiduhaa saan u helayna buu yihi kamaa najiduhaa saan u helayno naftii kamaa najiduhaa nafti saan uhelay ay u helayso caalimatan xaalay tahay mid og bimaa yu-addi wuxuu u geynahayo ilayhi xaggeeda weeye alxawaasu ee dareemayaashu shanta dareemayaasha araggii iyo urintii iyo maqalkii iyo dhadhankii iyo taabashadii waxaad urisay waxaad dhadhamisay waxaad aragtay waxaad maqashay waxaad taamatay maxaa la yihah xawaa'is alkhamsa taasaa laga wadaa marka meesha hadda uu yihi kamaa najiduha caalimata bima yuaddi ilayhi ilayhidaas kutubta kale waxaa ku qoran nusa kale waxaa ku qoran ilayha hada wa saxiixu ilayha in meesha laga dhigo saasa lakin annaga nuskadeennan ilayhi baa ku qoran wey kamaa najiduhaa nafti si aan u helayno caalimatan inay tahay mid og bimaa yu-addi wuxuu u geynahayo ilayhaa ila nufuusu u geynahayo oo siinahayo alxawaa'isu dareemayaalku waxay nafta siiyaan waan helaynaa waana ogaanaynaa sababto markaa tira waraxaas maa qoraxda inay soo jeedaan anaaba ujeedee maanada indhahay qabanaysaa maraan ku weydiin maya taas iga laga hadleeda in shaydaaban ku arkaaba ah, roob baaba da'aya anaaba ujeedo igu da'aya waaban qoyanahaya ma adeen kaa dhegaysanaya maxaa kaama dhegaysanayo naftu waa wax ay dareemaysa ayadu gaajaan dareemaya haddaad tiraahdo oo niku yihah maya maya anaa saa kubil gaajima dareemaysa waa fiicanta hadduu yihahdo anaa caloosheeda ka warqaba maadaa iga warqaba anaa og dareenkay waxaan dareemayo nafteeda anaa ka warqabo ayb marka taa wey marka meeshaana ilayhi uu yirina maxaa la yiha ilayha in la yiraahdo waa fiican oo nafti loo celiyo fakamaa sidii biyo laa yajuusu hadda qiyaas buu keenaa fakamaa sidii biyo laa yajuusu aysan u bannaanayn inkaaru lcilmi alwaaqici bilxawaas fakamaa sidii biyo laa yajuusu aysan u bannaanayn o macquul ahayn inkaaru cilmigii in la inkiro alwaaqici ee xaasil ku xasilay bilxawaasi dareemaha ku xasilo adugu isha aad saartay oo dhegtaadu maqashay jugti dhegtaadu maqashay hadii lagu yidhaha jug ma dhicin ka war waxbaa dhacay markaasaad waadna maqashay markaasaa qofku yidhi waxba ma dhicin saa maqal dhegtaydaa maqashay ah, dhegtaydaa maqashay oo jugtay jirkaygo dhan baa dareem waan maqlay marka waxaad xawaasu waxay dareentay lama inkiri karo kamaa laa yajuusu fakamaa laa yajuusu aysan u bannaanay inkaaru lcilmi alwaaqic oo ku dhacay oo lagu helay wey alxaasil lagu helay bilxawaasi dareemayaasha lagu helay lam yejus ma banaana buu ku yidhi inkaaru cilmi cilmi in la inkiro alwaaqi alxaasil ku dhacay bilakhbaari khabarada ku dhacay shiraajicu ku rabaa inuu gaaba labadaas iga qiyaas qaato war cilmiga xawaa'ista ku dhacay ood adigu taabatay ood urusay ood dhadhanisay oo tiri waa qaraar waa macaan ma la inkiri karaa maya bay dhaheen wuxuu yidhi midka lagu warramana waa saasoo kale hadday ummaddu isku raacdo waxaan waa macaanya malab waa macaanya isku raacdo ee kaa dhadhamisay buu la macno yahay wax uu ku kala damweyne ma jiro marka saysan u banaanayn in la inkiro alcilm اxaasl alwaaqic bاxawaasi اhamsa kadalika laa yajuusu inkaaru he xale biakhbaar mutawaatir iyo akhbaarta in la inkara ma banaano qiyaas marka xoog badan ayuu laasimay lakin nimankaa warkoodaba inuu tuuraya markiiba lannu meeshan kitaab sharciga weeye diin looga hadlaayo weliba madhab shaaficiy iyo mujtahidintooda looga hadlaayo marka waxaan intaa kahayn banaanka loo tuuray asalku kitabku marka wuxuu u baahan yahay tahdiib in lagu sameeyo kitaabku in tahdiib lagu sameeyo ayuu ubaahan yahay faslu wuxuu walcilmu aladii yaqacu bihi daruuriyu wey walcilmu aladii cilmigii yaqacu ee yaxsulu ku dhacaya bihi tawaaturka daruuriyun waa dirqibu ku yiri tawaaturka noocyadiisaasoo dhan waxa ku dhacaya waxaa weeye waa daruuri waa cilmi maxaa la yaha yaqiiniya daruuri cilmi nadari ah iyo cilmi iktisaaba ah, iyo cilmi la shaqaysan cilmi la fiirfiirinay maayo tawaatur weeye howlahaas wey cilmi wixii tawaatur ku yimaado maxaa la yihahda labadiisa noocba waxaa weye waa cilmi daruuriya wey waa cilmi eh, maxaa la yaha qofku uusan cidna uga baahnayn weye inay inuu wax weydiiyo cilmiga xawaaista iyo akhbaaraad ku dhachaya tawaaturka ku dhachaya waxaa wey waa yaqiin wey wa qaala balqi wuxuu yidhi qaala balqiyu balqigu waa nin maxaa la yidhaha muctazila ah oo waxaa la yihaha cabdalla alkacbi la yihaahdo weeye waana xanafi ninkan taraajimtiisa waa soo hormartay qaalbalqiyu wuxuu yidhi oo min almuctazila ka mid ah wuxuu yidhi alcilmu alwaaqicu bihi ee tawaatirka ku dhacaya iyo xawaaista ku dhacaaya xawaaistii dareemaha ku dhacaya nadariyun waa mid fiira ah wax la fiiriyey oo laga baaraandegey oo la baaray kabacdi go-aan laga ogaaday inuu saxa yahay laakiin waxa la yidhaha waa daruuri oo la iska qaadanaya ma jiro warkaasu isaguna la soo istaagay marka asna waa war baaila war baatila meesha aniga lambarka shanaad markuu ii qabtay wuxuu yidhi saaxib alxaashiya wa fii qaalib alkutub wa fii qaalib alnusakh waxaa ku qoran alkitaab baa ku qoran soo saas inma qoran waa khata wey nusakha waxaa ku qoran qaalib nusakh waxaa ku qoran iktisaab laa kitaab meesha u leeyahay soo ma jeed wa fii qaalibi nusakhi alkitaab baa ku qoran waxaa ku qoran nusakha aliktisaab shaqaysi soomaanaan soomanay cilmi nadari cilmi iktisaabi ee muktasaba soomaanaan soomanay tii waa meesha looga hadlaaya marka xataa kuwa wax daabacaya kumaysan baraarugin wax daabacaysa ataa kumay baraarugin haddii saaxib alxaashuu qaldamay ayaga inay ku qaldamaan mahayn inay baraarujiyaan sababtoo kitaab baa ku qoran maxay kitaab kuma qoran meesha nusakha waxaa ku qoran aliktisaab baa ku qoran bedela qowlihi nadariyu waxaa ku qoran weeye iktisaab baa ku qoran weeye marka se ula socdo ayb warkaasu mara wahuwa waxaa wey qowl abubakr daqaaq wey abubakr daqaaq min culamaai shaaficiya waaweyn ka mid a isaguna qowlkaasuu qabaa wuxuu yihi xawaa'ista iyo tawaaturka iyo hawlahaas waxay faa'iideynayaan daruuri maahana waa nadriyu wuxuu ku yihi shiyaas wuxuu ku yihi waa hada khata'un gaf weeye warkaas saxma waa gaf maca liannahu amar iyo shan waxa laa yumkinu ma suurtagelayso nafyu ma shay in la nafiyo yaqacu maxaa le yaxsul ku xasilahay bihi asaga min alcilmi oo aqoon iyo macrifaa can nafsihi naftiisa maxaa la yiraahdaa isha ka dha maxaa la yirahdaa can nafsihi naftiisa inuu ka nafiyo suurtagal maaha bishaki shakina uga nafiyo iyo washubhati iyo ismoodsiisi waxyaalaha xawaa'istu ay darey aad ku faa'iideyso ood dalimisay ood urusay ood aragtay e iyo tawaaturka miyay suurtagal tahay inaad naftaada shaki aad ku geliso oo tiraahdo roobkan kugu daahayo niyow maxaa la yirahdaa sooma dhici karta inuusan daaynba nin qoraxdaan banaanka taallood u aragto sooma dhici karta inaysan banaanka joogo shaki inaad isgeliso ma dhici kartaa ma dhici karta war dhici kar macquulna maaha hada khaab lannahu laa yumkinu suurtagal maaha nafyu ma shay in la nefiyo oo yaqacu dhacahay oo la diiday nafyu in la diido oo la inkiro yaqacu dhacaya bihi asaga min alcilmi oo cilmiga ku dhacaya xawaaista ku dhacaya can nafsi qofku naftiisa maa ka nafiyo oo ku diido bishaki isagoo shaki isku furahayo ma dhici karta saas ahayn inaan roobda ahayn inaan qoraxbo jirin inaysan maalin ahayn shaki isku furo iyo wa shubhati shubahaadba inuu ku furo inuu shubahaad iyo ismoodsiis iyo qiila iyo wax u raadiyo ma dhici karta hawsha ayadaabu ku yiri marka wax adigu aad dareemayso oo urinayso dhedheminayso maqlayso waxaa weeye shaki iyo shubha suurtagal kuma kumana furi kartid cibaaraadkan hore usoo maray inta waad garanaysaa awaail kitib kitaabkan usoo maray fa kaana waa ahaa buu yidhi daruuriyan buu ahaa buu yidhi xawaa'ista iyo tawaatu waxay faa'iideynayaan wuxuu noqday daruuriyan fakaana daruuriyan buu ahaaday cilmi dirqi o qasab u ahaaday kalwaaqici manaha fakaana wa ahwy tawaatur fakaana wa tawaaturku daruuriyan buu ahwy kalcilmi lwaaqici cilmiga ka dhacayoo kale xaasil ka imaanaya can ilxawaasi xawaais alkhamsa ka imaanayo kale uu la mid yahay siraaj wuxuu sii dhudhuujinayaa tawaaturku waxaa weeye waxaad ogashiin buu rab inuu laazimiyo xawaa'istu waxay faa'iidaysa ma ogashiin inay yaqiin tahay ha kadalika tawaatur wey asaga wax farqiga udhexeeyana ma jiro fakaana waa awey tawaatirka ugu ahaaday khabarka tawaatirka daruuriyan mid dirqiyu ahaaday kalcilmi alwaaqic alcilmi alxaasil weeye can alxawaasi xawaais alkhamsa ka dhacayow hawsha waa iska dhib yarta ishiraasmana ku garle nimanka warkay la yimaadeen waxba kama jiro fasl walaa yaqacu cilmu daruuriyi bitawaaturi ila biitlaaati sharaita hadda wuxuu rabaa inuu kuu sheego cilmi tawaatirkaa shuruud buu maxaa la yihaahdaa tawaaturku shuruud buu ku faa'iideeyaa cilmi yaqiini oo qaciyo tawaaturku cilmi yaqiin oo qaci ku faa'iideeyaa bishuruud saddex shari buu sheegi doonaa walaa yaqac cilmu daruuriy cilmiga daruuriga ma dhaco bitawaatir tawaatirna kuma dhaco lagumana helo ilaa bialaaa sharaa'ia saddex shari in la helo moo saddex shari haddii la waayo mid ka mida cilmi tawaatur ku faa'iidi maayo tawaaturkooda cilmi yaqiini ku faa'iidi maayan le ixdaaha mideed waxaa weeye an yakuuna inay ahaadaan almukhbiruuna dadka ku warramaya cadadan waa inay ahaadaanoo laa yansixu aysan asaxaynin minhum xaggooda aysan ka asaxaynin atawaatu inay isku waafaqaan oo ku heshiiyaan cala alkadibi beenay sheegaan dadku waa inay yihiin cadad mustaxiil ah oo tiro badan oo carakawo ah oo aysan suurtagal ahayn inay been isku waafaqaan oo maxaa dhacay waxaysan been isugu waafaqaynin waxaa kala duwan ma dhici karto maxaa dhacay ninkan lagu been abuuranayo mid isku qoys isku qabiil markas maxaa kartaa ninkaan maxaa kaa galay ka dhinac ka mar buu ku leeyahy ha mid bay habareeti dhashay mid bay eedadii dhashay mid bay macrifayin mid bay qaraabayin mid intaasoo waxaa imaanaysa dawaaci oo danaa kala duwan mid baaba wuxuu leeya abohoy maxaa laga rabaa ninka maabel iska daaya gebigiisaba war ilahay ka cabsan maxaa u been abuuranaysa nin baaba dhahayaba marka ujeedooyinka iyo danaha iyo maqaasidaa kala duwan qofo meel buu socdaa marka ixdaaha waxaa weeye an yakuuna almukhbiruun kuwa kuu warramaya waa inay noqdaan khabarkan tawaaturka kuu sheegaya cadadan tira waa inay noqdaan laa yasux aysan asaxaynin minhu xaggooda aysan ka asaxaynin altawaadu inay isku waafaqaan cala alkadibi kadibka inay isku waafaqaan tay la soco hadad dad badan oo cadad ciidda ka badan oo kadib isku waafaqaa waa jiraan sida hadda nasaaroo kale waxaa weeye ciise inuu ilaah yahay ayay maxaa le meel walba la taagan yihiin laakiin ayagu maxay taasu maay maxay ku dhisantaa kuma dhisna shuruuddaa iyadaa kuma dhisna waa ku turikuteen wey waxay iyagu ogaadeen oy xaadireen ma aha wey laakiin maxay ku dhisan tahay kuturikuteen iyo waa la sheegay iyo bebel baa lagu qoray iyo waxaasay ku dhisan tahay shuruuddan ayadaa kuma fadhido shuruuddan ayadaa kuma fadhido ayb ninka la yidhaahdo muxuu ahaa kharaafi miyuu ahaa kitaabkiisa la oran jiray alajwa fakhira can as'ilati faajira su-aalo maxaa la su-aalo faajira ah oo diin la-aana iyo ooda ka soo qaadeen nasaaro iyo ahlukitaab iyo fasaqa marka wuxuu yidhi alajuwat اfaakira ajwadii faanka iyo maa quruxda badnayd maxaa laga jawaabaya can asila faajira asila faajiraha jirta waxaa jirta masaail faajira oo aad u liidatiyey su-aalaha jira noocaas m culmada islamka wa ogyihin waa ayaga aw waa laga taqaluso waa la kala tuuray marka waaas kale keeneen ayb aas kale keeneen marka wuxuu yii shardiga labaad waxa weeye waa an yastawiya waa inuu sugnaado darafaahu labada arafoo mutawaatirka wey meeshuu ka soo bilowday iyo meesha maanta uu joogo hada arafaan ciddii warkaan xaadirtay iyo cidday maxaa la yihahda soo gaarsiiye waa tarafaan wey intii udhexaysay ka waran ayaguna sidoo kale laga rayno waxayna odeen cadad waxaa la rabaa haa'ila oo tiro badan oon been isku waafaqi karin inay noqdaan baa la raayo waan yastawi tarafaahu tusaalahaan qur-aanka oo kale wey qur-aanka nebi maxamed alayh salat slam markuu kusoo degaayey dad aan tiro lahayn baa xifdinaya qur-aanka nebi ka qaadanaya dadkii noocaasa saxaabaha oo nebi maxamed lala kulmay waxay gaarsiiyeen ayaguna dad hee taabiciina oo ayay kabasi badanba annaga hadda maanta joogna ka warranay muslimiinta kaba sii badan wixii o dhanba marka u fiirso khabarku meeshuu ka bilowda qur-aanka degitaankiisa nabi axmed alay slm laga qaatay iyo meesha hadda maanta uu joogo iyo inta u dhaxaysaba fiir say tahay midba mid kale waa ka sii xoog badan tahay xagee marka qur'anka laga soo gelaya meel laga soo galo laga tacanay ma jirto hada huwa mutawaatir kulmadaha gurgusha tarafaha gurgusha wasa waa an yastawi waa inay signaadaan oo maxaa la yidhaha jin yihiin tarafaahu labadiisa taraf meeshuu markaa ka soo bilowday iyo cidda la gaarsiinayo iyo wawasatuhu iyo inta udhaxaysa oo anagii saxaaba yaa noo dhexeeya muslimiin badan baa noo dhexaysa annaga naga sii badan wey muslimiin balaayiino annaga naga sii badan <laughs> yaa noo dhexaysa wey marka darafkii horena waa badnaa saxaabay ahay annaga hadda joogna waa darafkooda waa badanna inta noo dhexaysana sidoo kale waa badan tahay inta inta quruun maxaa leeyaha kun iyo afar boqol sano noolay ayaguna ciiddaasi ka badnaayeen ayib fayarwi waa warinahayaa weeye fayarwi waa warinaya hada alcadadu cadadkan tirada badan baa wuxuu warinahayaa can milihi asagoo kaleo badan bu wuxuu ka warinahaya buu ka warinahaya warkii ka soo raraya ilaa an yatasila intuu ka gaarahayo bilmukhbari maxaa la yidhaahdaa ciddii laga warramay canhu xaggiisa laga warramay oo maxay ta annaga hadda maanta qur-aankii waan warinaynaa saasaan ku warinaynaa ciddo cid kasii warinaysaa ilaa laga gaaro ciddii laga warramay oo saxaabaha ayaguna carakawa-w marka warku waxa wey annagaa warinayna yaan ka warinaa qur-aankii ciddii na bartay cidina bartay ka wareysa ciddii bartay cid walba meeqay dhamay carri kawaabay balaayiin bay ahayd been isuma waafaqi karaan fa waa warinahayaa weeye waa soo gudbinahayaa weeye haada alcadadu cadadka wuxuu soo guurinahaya warkii iyo khabarkii can milihi mid asaga laga cadad badana wey oon been isku waafaqi karin ilaa an yatasila intuu ka gaarahayo bilmukhbari cidda laga warramay canhu warkooda xaggooda laga sheegay saxaabadii warkan noo soo sheegtay inta xaggooda laga gaarayo saxaabe laga gaarayo warwarkaanu carowkawa waa inuu noqdo wey ah, saas intaas baa laga wadaa aali shardiga saddexaad waxa wey waa an yakuuna inuu ahda alkhabaru khabarku waa inuu ahaaday warka la sheegahayo filasli xagga asalka iyo meeshuu ka imaanayo waa inuu noqdo can mushaahadatin wax la arkay isha bac lagu siiyo ishaydaa aragtay arkaysidaa maqlaysidaa waa inay urinaysidaa waa inay noqoto can mushaahada fil asli can mushaahada waa inuusan kutiri kuteen iyo saasaa la lahaa saasaa la yiri wax waa inaysan noqon mushaahada anaa arkay waa inay noqdo an yakuuna alkhabaru fi اlasli asalkiisii meeshu ka soo fulay waa inuu noqdo can mushaahadati wa maxaa la yihahdaa la taabtay oo la dareemahayo ishii la saaray mushaahada aw samaacin in la maqlay wey dhegtaydaa maqashay wey samaacu maaha lagama wado waa la ii sheeg hala ii sheegadu waxaa weeye tawaaturka qabiil kageysa laakiin waxaa laga rabaa waa inay ta dhegtaydaa maqasho wa in kasoo fulow saxaaba marka waxay ku leeyin nebi maxamed cali soo akrinahayaan maqalnay qur-aankan dhegtanada maqashay asagoo akrinahayw xaadir baan waan u jeeday waana maqlayo afkiisaan ka qaad cabdullahi bin mascuud wuxuu toddobaatan iyo dhowr aayado qur'aanka ayaa nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam kana qaatay kuna dul akhriyay marka toddobaatan dhowr aayadood suuradood toddobaatan dhowr suuradood oo dhammaystiran baa nebi maxamed bilow iyo dhammaad bisinka taga bilaan ku dhamay ku dul akhriyay kuwa kale laakiin qaar aan rag kale ka qaatay oo hortay islaamay iyo qaar nebiga aan ka qaatay bay isu dhex yaallaan wey qaar macalimiin kale akrin oo saxaaba iyo kuwa nebiga ka qaatay suuraddu isu dhex taalla laakiin kuwa anigu aan gooni lahay baa jiro marka waa maqal iyo maxaa mushaahado wey wuxuu ku uri sheekhu faama idaa kaana can nadarin hadduu fiiran yahay warku ama idaa kaana alkhabar wey warku hadduu yahay can nadarin fiiro waxaad fiirfiirisay kutub baad akhriday dad baad waraysatay xaajood baad isku xirxirtay gar baad tagto geed baad tagtay wey wاجtihaadin iyo dadaal wey dadaal baad bicisay hawsha inaad wax ka ogaato hawshaasaad bixisa milu an yajtahida inay ijtihaadaan oo dadaalaan weye alculamaau culamadu inay ijtihaadaanoo dadaalaan fa yucadiihim wuu geynahayaa alijtihaadu dadaalka wuxuu u geynayaa ilaa shay shay bay ku ogaanaya shayba culummada iyo dadka wax yaqaana ayaa ijtihaadaya way dadaalayaan hawlay fiirinayaan ijtihaadkooda dadaalkoodiibaa hawlbu ugey xukun buu ugeynaya tusaale ahaan waxaan waa xaaraan xukuna buu natiija noqonaya waxaan waa xalaal buu noqonaya waa ijtihaadu maanta daawaa raadinaya corona virus daawaa loo raadinaya culummada wax yaqaano oo ibiga yaqaano oo culummada ku ah he dadaal bay ijtihaad bay bixinaya ijtihaadka wuxuu u geynayaa daawadan waxay daawo tahay weeye iyo caqaaqiirtan waxay daawo u tahay xalay daraagiskaano xanuunkanu daawo u yahay natiijay gaarayan go-aan bay gaarayaan maraaxil buu marahaya maraaxil kabacdi natiija go-aan go-aan bay ridahaya inuusan qof kale dhib u geysanaynin uusan maxaa laya dilaynin oo xanuun kale uusan u geysanaynin xanuunkaa yar uu ka daaweynayo taas waxaa laga hadlay misl an yajtahid alculamaa culimadu ijtihaadna ku dadaalaan fayuadiihim waa u geynaya alijtihaad dadaalku wuxuu ugeynaya ilaa hay hay ugeyn xukun bay ridaya shaygan waa xalaal shaygan waa xaaraan shaygan waa mubaax xukunkaas ugeynahaya shaygaasoo maxaa la yihahdaa muxuu yii lam yaqac aan ku dhicin weeye lam yaqac alcilmu darwiy bidalika wuxuu ku yiri sheekhu lam yaqac kuma dhacayo alcilmu daruuriy bidaalika wey cilmi daruuri a kuma dhacayo ijtihaad iyo nadar iyo culimo hawl ay u geey shay u geeyey lam yaqac kuma dhacayo weeye alcilmu daruuriyu bidalika cilmi daruuri saa kuma dhacayo ee laa yaqacu cilmu daruuriyu bidalika cilmi daruuri saa kuma dhacayo wax lagu ijtihaaday oo wadaada ijtihaadkooda u geeyey kuma dhacay yo wey ayb maaa la yiha waa hawl la dadaalay wax la fiiriyey maskax la isku xuriyey la kariyey oo loo soo jeeday wax la arkay ama la uriyey ama la taabtay ma aho wxukyu min aصxaabina asaabta marka saddexaa shardi ayuu shiraasku shuruud kalena waa jirtaa min aصxaabina annaga asxaabtana waxaa ka mida man baa ka mida ictabara ka soo qaado tixgeliyey an yakuuna cadadu muslimiin cadadku waxay dhahen inu laabud wada muslimiin noqdo dadka mutawaatirka iyo akhbarka soo raaya laabudda an yakuuna muslimiin muminiin bay dhehen maxaa dhacay annagu kafare iyo murtadiin iyo mujrimiin iyo yahuud iyo nasaare iyo cawaan iyo mushrikiin e warkooda annaga waxay dhaheen khabarkooda maxaa ma rumaynayno mana yeelina inkastoo maxaa la balaayiin ino tirada ciida ka bateen haddana ma yeelina wadaaddaa yiru laakiin saxiix waxaa weeye waa inaysan shardi inuusan ka ahayn shardi waa inuusan mid ka ahayn min asxaabina waxaa ka man ictamar sababta maxuusan u ahayn kufaaru qureesh ayagoo gaalaa ayay tawaatur agtooda ka noqotay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wakhtigiisii inuu dayixu kala dilaacay markaasay carab qureesh iyo carab dhan isu waraysatay war ma arkayseen habeenkii xalay ahaa dayixu inuu laba kala noqday markaas saydan ragha anaaba safraayo gobolna bidig buu iga maray gobolna bidix buu iga marayba marka muxuu muslim muxuu uga baahan yahay khabarkaas wax muslim uga baahan yahay ma jiro wax muslim uga baahan yahay ma jiro ayib mutawaatir bay agtooda ka hayd nebi maxamed alay slam inuu yahay maxamed alamiin inuu yahay maxamed asaadiq inuu yahay waan gaalayna hadda la soco mutawaatir marka shardi uma baahan inuu maxamed ali calayh salatu wasalaam uu rulow yahay amiin yahay saadiq yahay ayagoo gaalaa oo weliba uu dhex joogo oo risaaladii ay diidayeen oo dacwadooda quulu laa ilaaha illa allah tuflic ay leeyihiin yay haddana aaminsan inuu saadiqii runay wuxuu sheega run sheegay tawaatur baa agtooda ka ahayd maysan dhinka hal qof oo yidhi waa beenlow iyo maxaa la yidhaha wuxuu sheega waxba kama jiro iyo been wan ma jiro taa macnaheed maxay tahay ayagoo gaalaaba mutawaatir runka agtooda marka mutawaatirku looma shardiyo islaamnimo looma shardiyo shardiga asaga ma xoog badno wa min annaasi dadka waxaa ka mida man duul baa ka mida qaala yidhi laa yajuusu ma banaana an yakuuna alcadadu cadadku inuu ahdo aqala wax ka yar min inay caشhara labayo toban wax ka yar inuu ahaada ma yeelaynay dheh ah, oo maxaa daliila wabacana minhum inay cashara naqiiba baan delisanayna bay dheh <laughs> waxay intaa wax ka yar ma ogolin tawaaturku labayo toban qof wax ka yar inuu ka noqdo in maxaa la yihahdaa eh, dadku ma ogolin ayb wa min waxaa ka mid man qaala yihi aqalu sabcuuna waa toddobaatan bay dheh waa toddobaatan wkhtaara muusa aynaga waxaa deliisanaydeen wakhtaara muusa qowma eh, sabciina rajula limiqaatina toddobaatanka qur-aan kusoo aroortay yaan qabsanaynaa wayde waxaasoo xujo male waa hadal iska yiri wa minhu waxaa ka mid man qaala yiri salaasu miatin wa aktar saddex boqol iyo wax ka badan oo maxaa deliisateen qaswatu beder dadkii xaadiray oo gaala samriyey saddex boqol iyo toddobiyo toban nin ba waxay dhaheen saddex boqol iyo xoogaa hadday wariyaan khabarka tawaatur waa ogolan hadday wax ka yaryihiin diidnay iyaguna ah, halkaasay la aadeen warka iyaguna waxaaso xujo malo wuxuu guri shiraas wahaada kulluhu khata wey saddex ay sheegeen nimanka ay sheegeen waxa weye dhammaantood afar wey min asxaabina man ictabara wa annaasi man qaala wa man qaala aqalu sabcuun wa man qaala alaasmiatin wa actar dhammaan wuxuu aqwaasha iyada wahaada kullu khata'un waa gefi waxna kama jiraan waa ijtihaad aan meeshiisa u dhicin wey lianna wuquuca acilmi cilmiga dhicitaankiisa helitaankiisa bihi lagu ogaado tawaaturkii laa yakhtasu kuma khaas aha weye bishay in shay khaas kuma aha oo mimaa shaygii dakaruuha ay sheegeen waxaas ay sheegeen wararka hadda ay sheegeen waxaa weeye shardi uma aha wey lianna cilma lianna waquuca alcilm cilmi lictiyaanka bihi bitawaatur ku dhaco laa yakhtasu kuma khaas aha bishayin oo mimaa dakaruuha ay sheegeena fasaqata waa dhacay weeye ictibaaru tixgelin daalika ay almadkuur wararka ay sheegeen oo qola tiri maxaa leeyaha muslimiin baa la shardin oo qola tiri labaiyo toban oo qola tiri eh, toddobaatan oo qola tiri saddex boqol iyo ka badan warkaasoo dhan madkuulkaasoo dhan saaqido waa dhacay waxna laga soo qaadi maayo marka isaga waa la tuuray buu ku yihi shiraasi wey ayib miyaan socdaa mise waa meeqa sac ya halkaa iska jooga hada bilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina moxamed wcala alihi wasaxaabi ajmaciin